bismi illahi araxmaan araxiim sifaadii waan tirinay uune maynaan macnaynin sida aada la socoto sifaaddu sheekhu banaankuu soo wada dhigay wixii sifaad la odhan jiray banaankuu soo dhigay eg xarafku markuu makr maxaa la odhan jiray xarafka maxaa la odhan jiray makraj makrajka waxaa lagu odhan jiray maxalu khuruuji lxarfi xarafku meeshu ka soo baxo magaceed makraj baa la yidhaha xarafku meeshu ka soo baxo magaceed maraj baa la yidhaha xaraf maxaa la yidhaahaa xarafku waa sawtun ictamada calaa maqطacin muxaqaqin aw muqadar xarafku waa sawt sawt kaasoo ku dhacay maqdac ama boos ama xayiz kolkaa ma aragta ee muxaqaq ah oo farta la saari karo ama muqadar ah kaasaa xaraf la yidhaha waa sawt ku dhacay makraj makhaarijta xuruufta carabiga ah ee zamantii nabiga lagu hadlaayey sal allahu alay aslam makhaarijteeda mid kamida ku dhacay weyaan kaasaa kolkaa ma aragtay xaraf la yidhaha ayib marka markuu xarafku makrajkiisa uu ka soo baxayo halkaasay kaameeradu ka qabanaysaa sidee buu ka soo baxay awalan marka u horeeya waxaa laga qiimeynayaa xarafku ma wuxuu u baxay ma waxaa la socota neef mise lama socoto bimacnaa eega shay maadhani ma jiro masaajidkan haddii laga baxo ilaa wa ilaa wuu buuxsan wuu buuxaa masaajidku gooryaa wuu buuxaa maxaa ka buuxa hawaa ka buuxa hadi waxaa lagu jirin oo dhan hawaa ka buuxa dabayl baa ka buuxa kolku xarafku makrajkiisa buuxin waayo intuu isagu hambeeya maxaa buuxinaya dabayl baa buuxinaysa neefta kolka waa laba mid la qiimaynayo oo qiimo loo yeelayo iyo mid aan loo yeelayo midda aan loo eg hal xarafa kuma hadli kartid isaga oon neef wadanin horta midda ogow hal xaraf ah kuma hadli kartid isaga oon neef wadanin laakiin tii neeftaa laba qaybood ah neef is ah oo iyada kolkaa ma aragta iskala socota xarafka oo tii sawdkaba hagaysay ee cod kaba dhalisay sax iyo neef xarafka aad adigu siinayso ta aad siinaysaa maxay noqonaysaa aad adigu keenayso sifay noqonaysaa ta xarafka iskala socotana sifo maaha iyada ta xarafka iskala socotahay sifo maaha maalan beega ma hataa taasi way ku kala badan tahay xuruufta maalan eega waxaad soo qaadataa xuruufu hamsigu maxay ahaayeen faxatahu shaksun sakata da ma kamid baa ban da ku hadal maalan ba ad ad am ishordhig neefbaa ku qabsanaysa daal ku hadal am am am maxaa ku qabsanaya neefaa ku qabsanaysa markaas awarto waad arkaysaa neefta ayib neeftaasi marka masifa ma aha xarabkay ka mid tahay neeftaasi waa tuqimalama ah tala doonaya waa tahay waa taad adigu keenahaysa adaa keenahaysa ma arkaysi taas weya in ogow marka aad sifaada joogto dadku casinka ma isku inbuu ka qaato hilibka maisuin bu ka qaata gaabnida iyo dheerada maisuin bu ka qaata la xuruuftuna waa saas oo kale ifadu waxaa laga yaabaa xarafkan inay aada ugu badan tahay xarafkana ay ku yartay waxaa laga yaababay kolkaa ma maaragta ay ku noqonaysaa e inay maaragtay xarafkan aada ay ugu qarayan tahayba saas kolkaa maaragtay ugu noqonaysa markay xuruuftu sifadoodu ay ugu muuqataa ina waa marka ay reeban yihiin maalan eega fada marka ay reeban tahay neefta ay qaadanhaysa iyo markay xarakaysan tahay neefta ay qaadanhaysaa islama halka bilqaantu ay ugu muuqanaysaa xarafkasana waa markii reeban yahay bay ku noqonaysa marka u horeysa waxaa laga qiimaynaya labada xaraf waxaa weeyaan xarafku neef miyuu qaatay mise ma qaadanin haddiiuu neef qaatay magacii hamsi baa la odhanaya haddii una qaadanina maxaa la odhanayaa jahri baa la odhanaya hamsiga xuruftiisu waa maxay faxafahu shaksun sakad ma arkaysaa kulli fa xa soo arkaysa faxafahu waa xurufta sifaadooda ducfiga bay qaata waa xurufta ha ha ha soo ma ha ma ahayd ha ma e waa ma ha ha ha ma arkaysaa neefa xaraf ku qaadanaya intahayna dacalka ugu horeeya wax laga qiiminaya waa halkan dacalka labaad waxa weeyaan xarafkan ma si gaaban buu usoo baxayaa oo xoog badan oo duuduuban mise wuu jiitamayaa oo waa xaraf daciif haddii uu si xooga usoo bax magiciid shiddaa la odhanayaa haddii uu si daciifa usoo baxana maxaa la odhanaya oo jiitana maxaa la odhanayaa rakhaw kii horaan miaalkaasina isukaa garab dhigay safiiri af af af xarafkaas muxuu wataa neebku wataabay ku noqonaysaa a a a xarafka ka waran neef ma wato kolka kii neefta watay maxaan odhanaynaa waa hamsika aan wadanina waa jahri baan odhanaynaa intahayna eegana tan hadda isu fiiri labadii u naftooda isu fiiri xagga dheerida iyo gaabnida maxaad mid ahayd af af way jiitabaysaa soo ma a ah, hadda ku dhufo a a ma jiitamayo kan jiitamay muxuu ahaa rakhaawu ahaa kan jiitami waayna waa maxay shiddu kolkaa uu noqonaya labada dhinacal ma kala fahamtay aadan aad u kala fahamtay baan umalaynaya marka haddaba aadii dhegayso kolkuu lagu leeyahay xarafka rakhaawadii wuu jiitamaa ilaa yowma alqiyaamati sii jiidma u cumad maa oo gaadhanin wa iyaaka nastacin wanastamcalaysa dee rakhaawadan siinaya alla tuqaa aawadasaas maay noqonaysaa war sidaa ma aha bimacnaa waxa wey xarafkan inuu jiitamo aqbalayaa wey ma fahamtay waa la jiidi karaa ka shidada cada ilaa wa ilaa uu ka dheer yahay bay kolkaa ku noqonaysa midda kale xarafka rakhaawadi waa xaraf isku furan ka shidadiina waa xaraf kala jaban wey sida aan gaari doono waa xaraf laba qaybood u qaybsamay kolkaa ku noqonaya sida aan gaari doono intahayna xuruuf waxaa jirta bayna baynaa baynabaynadu waa maxay codkoodu si keliyana kan uma odhanin mana jiitamayo labadii dacalba qaybbuu ka qaata in badan baana masalada kuu sharxay bay kuu noqonaysa xuruufta baynabaynadii waa lin cumar lin cumar marka aan soo qaadano waxaa ka mid ah mim iyo nuun mim iyo nuun laba makraj bay lahaayeen haddaad garanayso makraj khayshuumi ah iyo makraj afka ah soo sidaa ma makrajka afka ihi waa kadh waa shido am am ma jidi karaysid am bal jiid sanka isqabo am am jiid am ma jiitabay maxay kolka afka ka yihiin shiday ka yihiin sax haddaad ma aragtay sanka kaa hadal am maxay yihiin rakaahu labadii makrajay lahaayeen bay midna shido ka noqdeen midna raal dabeetna maxaa la yidhi waa bayna bayna la yidhi waa bayna shidda warakhaaw labadaas saasay ku baynanimanka ku qaadteen xagga sankana waa ka rakhaawo xagga afkana waa ka shidda intahayna kaawan kai doonay caynkan haddana soo qaadanaynaa caynka halku ka soo baxaa halkan halcunka abu ka soo baxaa halkan halcunka waxaa ku yaala wax yaloo carabtu lisaanun mismaar ay tidhaaho lisaalulmismaankaasi marka caynka lagu hadlahayo tuumbadii codku uu soo maraysa garamaysa caynka markii lagu hadlahayo tuumbadaasu kor ugu kacaa lisaanulmismaarkii ayaa tuumbada kor ugu kacay markuu kor kaco deetana qayb tuumbadii ka uu ah xidhaya ma xidhay kolkii uu xidho deetana codkii korka koruu maraya qayb baa xidhan tuumbadii codku soo maraya sax inta xidhan marka maaa lagu maxaa loo arkay shido inta kore ee furanna rakaawo codka kolkaa ma maaragta laba nooc bu noqday ku hadal a a waa dareemaysaa halxunka dib ubaxaya a a markii uu dib u baxo codkiibu bad xidhaya badhkaa uu xidhahaya maaa lag maxay culammadu u ra'yeeyeen shido inta kore ee furanna maxay u ra'yeeyeen rakaaway u ra'yeen taa darteed ba codkiisu uu yarna jiitamaya sida xuruufta kalena ulu jiitama sufeed ra'ayt ma arkaysaa qaybna wuu xidhan yahay qaybna wuu furay taasay culimada ku qaybeeyeen bayna bayn laamkii rabaa ku hadhay soomaa laamkii ra buu laamka aan ku horeyno eg al al al laamka makhrajiibsu waa haddee eh waxaaka tulisaan halkaa wey halkaa w darafta ma aha darafta ma aha haddii uu darafta yahay ba'da iyo daalki iyo ta'di iyo kulligood waxay noqon lahayn bayne bayne darafta ma aha xaafatu lisaan buu laamka soo baxaa halkaa ilaa xarafka haddee makraju ahay halku ka soo bilaabma sooma uruurka u horeeya ee intaan soko u maraya lama tirsanaynin uruurka u shisheeya ee ruuxa ma gurigu ka soo toosaybaa guri ah mise intuu soo maray oo dhan jigjigu soo dhex maray laa gurigu ka soo toosaybaa guri ah xarafka meesha ugu shishaysa ayaa guri ah idaayna marka wuxuu kuu noqon hayaa laamku xaafatulisaan buu ka soo baxaa xaafatulisaan marka markuu ka soo baxay codku xaguu soo mari lahaa halkanuu soo mari lahaa carabka caaradiisu soo mari lahaa toosu soo bixi lahaa markuu toosu soo bixi lahaa maxaa xidhay carabka caaradiisibaa xidhay oo dad iyo maasaa la yidhaaho war dad iyo carabka caaradiisa kasoo baxaan oo kala kacanayba ku dhalanayaan ama laamku isagu qasheeya oo codkiisa qasheeya sax sawku marka inuu halkan soo maru doonay markuu halkan inuu soo maro uu doonay maxaa xidhay carabka caaradiisi baa xidhay deetana codkii xagguu jabay dibbuu u jabay sax xidhidan xaggan hore ka xidhmay maxay culimmadu ku qiimeeyeen shiddo xaggan dambe uu jabayna iyo socodku socdana maxay ku qiimeeyeen rakaaw deetana maxay yidhaheen waa sifatun bayna shiddati warakaaw u fiirsa haddaba codkuu jiitamaya xagganuu ka jiitamaya xaggan horena al ti horraysayba ku go-ay sax taasi deetana ay maaragtay kolkaa bayne bayne ay ku qiimayaan ra ku hadhay soo maa ra halkaa iyo halkaa ayaa korka la saaraya halkaasina way banaan tahay meel lama haysato soo sidaa ma ar markaad ku hadashay daraful islam bay ka soo baxaysa iyada soo ma ar maxaa la doonahaya codku inuu sida qaad oo kaliyo halkan uu ka soo boodaa la doonahaya deetana intan way xidhantay intanina way furantaan furan tahay deetana codkii halkan soo mari lahaa sida laamka dib uma jabin codkii halkan soo mari lahaa si cidhiiduu halkan usoo maray si cidhiiduu halkan usoo maray sida laamka dib uma jabin intahayna deetana codka yar ee dhuuban ee halkan soo maraya culimadu iska socda mustamirka maxay ku qiimeeyeen rakhaaw ka labadan ka go-ayna shiddo dabeetana maxay yidhaheen bayna shidda warakhaaw intahayna taasina kolkaa ma aragta saasay kuu noqonaysa waxaa kolka ma aragta eega ku hadhay u fiirsa haddaba saddexdii xaraf baa kuugu wada hadlaya kii rakhaawada ahaa ku hadli af ma arkaysaa kii maxaan ku hadlay eegana bayna baynada ahaa ayaan ku hadlahayaa maalanba waxaan odhanayaa dacla wuu ka xidhmay dacla wuu ka furan yahay kii maxaan ku hadlay shiddada ahaa haye a a wakaa saddexdaa cod farqiga udhexeeya ayuu kolkaa maaragtay u noqonaya shiddad iyo raqaawad iyo bayna baynada codka udhexeeya waxaa ega maaragtay aanu gudbahaynaa isticlih isticlaha aada u dhegaysa dhagaha kala qaad isticluhu waxaa weeyaan carabka guntiisa carabka guntiisa oo kor u kacda weeye maxay kor ugu kacday ma makrajnimo mise sifanimo makrajnimo kor uma kicin sifanimay kor ugu kacday adaa kor qaaday carabka guntiisa kol iyadaa kor isaga kacaysa kolla adaa kor qaaday kolkaad ado kor u qaadda maxay noqon sifo kolka is ahaan iyada kor ugu kacdana waa makraj maalan waa ku hadal wladiina wa maxaa kor kacay carabka guntiise kor baa kacda la maadaan oda hoos baada dhigata maaa tiri wa kor baad uqaada carabka guntiise kaafka oo kale kor qaad ka ka intahayna marka wuxuu ku noqonayaa ma aha isticluhu carabka guntiisa uuna kor u dhaqaaqda ee isticluhu waxaa weeye carabka guntiisa oo adigu aad kor uqaad maala ega maxaad ohan kartaa qaal allahu tacaala qaala allahu tacaala qaala allahu tacaala carabka guntiisaba kor baad u qaaday umaana qaadan lakin haddaad tia qaala allahu tacaala ka waran qaala allahu maxaad samaysay kor baad u qaaday taa ad adu kor laakin ti waa kuma hadli kartid adiga oon carabka guntiisa kor qaaday kuma hadli karaysi qaafkiisa waad ku hadli kartaa adiga oon carabka guntiisii aan kor qaaday marka sifa waa sifa aad adigu siinaysa sifana waa sifo shayna wuxuu noqonaya shay isagu iska yimid intahayna marka isticnuhu waxaa weeye carabka guntiisa ood kor u qaado ayuu kolkaa kuu noqonaya oo deetana ka bacdi carabka bartankiisu uu hoos u kaco carabka guntiisa oo kor kacda oo taa ka dhasha carabka bartankiisu inay hoos u kacdana kolkaa maaragtay ku noqonaysa intaayna labadaa arrimood oo iswata maxaa la yidhaahaa isticla ma kala maarmaayaan carabka guntiisa oo kor u kacda iyo bartankiisa oo waa subaxa labadaas ma kala maarmaan yahay intahayna taana isticlaa kolka maaragtay la yidhaha xuruuftiisu marka muxuu noqonayaa xuruuftiisu waa xuruuftii aad garanaysa kusa bain in ku fiirsa haddaba qoo qoo qoo laa qoo laa qoo laa carabkaa guntiida u fiirso labadaasna kolkaa maaragtay ku kala cadaynaya hada walisticlaa walidbaaq wala maaragtay wal istifaa isticlil kolkuu noqday carabka guntiisa oo kor kacda istifaalkii muxuu noqonayaa carabka guntiisa oo hoosu kacda sidiisiibuu ahaan maaha weligii carabkiissi maa waa inaad carabka guntiisa aad adigu hoosu dhigto lianna waa sifo maxaad oranaysaa alladiina hal hal hal baad odhanay hal odhan maysa waluuto odhan maysa waluuto e maxaad odhan waluuto ma arkaysa waa luuo ma odhanaysa waa luuo ma odhanaysa ma arkaysa carabka kuntiisa rood maaragtay markaadoosu dhigaysa xoogaa walisida intahayna waxaa weeye carabkii guntiisii kor kacday xad waxaa jirta aad u zaaid ah iyo xad muctadil ah xad aad u zaaid ah haddii uu carabka koru kaco oo uu kuwa dhawaado xagga kore inuu xidho codkiiba is xidhaba nag waxay odhan jireen culimadii hore isticlaha kolkuu shaksigu ku hadlahayo waxuu liqi karaa idbaaqa markuu ku hadlayana ee ma liqi karo saasay culimadii hore odhan jireen cunahaga adi wax weydii isticlaaha markaad ku hadla ila istifaadka isaga hoos baa odu dhigto waa waxaa weeye tuumbo weyn baad furtay isticlihi marka bar baad xidhay sooma idbaaqa waa xuruufta uu maaragtay carabka guntiisu ugu dhow yahay saktiga kora iyo kolkaa kuu noqonaya taa darteed bay sidii wax istadoolay oo kale ay ka dhigeen qismigii hore iskudidka ahaa intaasu kolka ay noogu dhammaaday bay kuu noqonaysa taas kuu sheegaya sheekhu wuxuu kuli alhamsu hamsigu jaryu nafasi xuruufi xuruufta neefteeda oo socoto weeyaan waljahru jahriguna xabsu jaryihi neeftaa socodkeeda oo la xabiso weeyaan jaryigiisi almacruufi la yaqiinay warikhu rikhudana jaryu sawti sawtka oo socdo weeyaan washidatuna laa ma soconayo walwasduna bayna alxaalatayni w xasala ku xasilay sheekha wax ka fariisanaga waa la waaya sidanu kuu sheegay wax kuu sheegaya arki maysa rafcu lisaani carabka kor loo qaado loola qaado bilxuruufi xuruufta isticlo weeyaan wakafdu hoosudigiisu bihaa xuruufta hoos looga dhigayna istifaal istifaal wey istifaalkaasoo yujlaa yujlaa la muujiyey alibaaqu ibaaqu ilsaaqu lisaani carabkoo lagu dhajiyo wey bilxanaki way ka nuuqnuuqsadaan culimada dambe walinfitaaxu infitaaxuna fatxu maa bayna alxanag dhan xalaga maaragta inta udhaxaysa oo la furo weya halkaasu maaragta cashirkeena ku joogaa wallahu aclaa wa waxkam